bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilman watuqan ya rab alcaalamiin allahuma salli wasalim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati ciina muxamed wcala aalihi wasaxbi ajmaciin wabacdu waxaan soo dhaafnay aljadwal ikhwa labadeedii qayboodoo ahaa markii eelufrada la socdo iyo marka uusan markuusan la socon waxaan saddex xaaladood muqaasama ulutulmaal iyo in labadaasi hee ay u simaan haddii ahlu farad la socdo waxaan soo sheegnay inuu muqaasama samaynayo ama uluulbaaqi ama sudusulmaal ama ayagu hee ee marba laba sinaanayso saasoo ma ahayn waay maanta waxaan dhigaynaa insha allah tacaala masaa'il ulmucaadda wax loo yaqaan waana masaa'isha markii awoowe uu mas'alada kula kulmo walaalo kala duwan walaalo aabwalaalo ashiqaa iyo walaalo ah le'aabbaa markay isugu yimaadaan awoogii ayaa waxaa loo yaqaanaa masaa'il almucaadda ijtimaacu ljaddi maca alikhwati min asinfayn alashiqaa'i wa lilab in ay kulmaan masaladii dhexdeedii ku kulmaan awowgii iyo walaalihii meydka walaalaha laha labadeedii qaybood shaqiiqii iyo liabkii see loo xalinayaa halkaas hal mas'alo muhima u fiirso markaan jaddaho aljaddu markaan dhaho so awoma dhalay alaabbihii meydka soo maa aabbuhuna yuu dhalay al mayit soo ma marka baashu marayso meydkaas walaalo fara badan buu yeelan karaa walaalo wuxuu yeelan karaa liab ah walaalo wuxuu yeelan karaa shaqiiqa soo maa ayaa waxay yihiin liabyo soo maahan labada maxay isku noqonayaan liab keliya laakiinse awowaha markii la fiiriyo labadaba kan ee meydka ishooysku aabbaha wadaagaan iyo kan meydka isku aabbaha wadaagaan labadaba muxuu yahay yaa isaga waa u siman yihiin awowuhu kan shaqiiqa ee kan lacabka isku daraja u joogaan miyaysan ahayn ilan wiilkiisibaa labadaba dhalay ee shaqiiq iyo lacab waxaa ka kala dhigeen ninkan markii meydka loo fiiriyo meydkay kani iskubaha yihiin oo iskuhooyo yihiin ninkanna iskuhooyo ma aha laakiinse maxay ka midaysan yihiin aabe macnaheedu waxaa weeye awowgii markii uu la yimaado walaalle aabbaa iyo walaal iskooyisku aabba yihiin meydka macnaheedu waxa weeye labadaas walaal meyd awoowaha waa u siman yihiin xagga darajada oo wiilkiisibaa wada dhalay waa fahamteen soo maahan laakiinse meydka ayay ku kala duwan yihiin midna meydka waxaa bay si gaara ah waxay isku hooyaa u dheer marna meydka hee kan kalena isku aabbay u joogtaa isku hooyo maa marka meeshan cilada ah waa inaan isla fahamnaa walaalo markii la yidhaahdo awoow waa u simanyihin walaalaha ay ku kala duwanaanayaan baa meyidkii ah goorma ayaa marka mas'alada mucaadada imaanaysa goorma ayaa magaranaysaa awoogii oo halkan jooga wiilkii meydka ishooyada isku aabbaha ahaayeen ugu ciidan badsanayaa wiilka isku aabbahaayeen su awowaha u yareeyo laba shardi baa inoo yaal kow an yakuuna albaaqi bacda asxaabi alfardi aktar min rubu xoolaha meesha ka soo haray reer farad markay baxeen yaah xoolaha meesha ka soo haray rubuc waa inuu yahay waafahantay soomaan o rubuc baa inuu ka badan yahay labo an yakuuna alikhwatu alashiqaa'a aqala min milayi ljad awoowaha labanlaabkiisna waa inay ka yaryihiin walaalihii meydka hooyada isku abbaha ahaayeen labadaa shardi markii helo xoolaha meesha yaagan rubuc inay ka bataan walaalaha meydka ishooya isku abbaha ahaayeen hee hee ay labanlaab ka yaryihiin markii labadaas hadii la helo wiilkaas ee iskooyska aabbaha yihiin meydka wuxuu u ciidan badsanaya oo tirada uu ku soo darsanayaa licabkiisu owaha meesha u durjiyo tusaalahaan imaan doona maxaan samaynaynaa liqismati masaa'il mucaada saan u qaybino masalada mucaadada la yidhaahdo liabku uu ku jiro kow waxaan samaynaynaa naqsimu lmas'alata cala alwarata horta xoolihii baanu qaybinaynaa markaan waxaan ulaha qaybino maxaan isticmaalinaa yucaddu alikhwatu liab bimansilati alikhwati alashiqaa maadaama abka iyo shaqiiqu liabka iyo shaqiiqu ay awoga isku meel u joogaan awoha markii xoolaha loo xisaabinayo labadaba waa la xisaabsanaya soo laba masale ma ah kadibna idaa akhada alikhwatu alashiqaa'u markuu ma dadkii meydka iskooskaabahayeen xoolahoodii qaataan yakhruju likhwatu lab min atarika intii soo hartay xoolaha yaa reer ab meesha waa ka baxayaan haba la siinmayo ayaga kadibna walaa ya'huduuna shay'an wax ay qaadanayaan ma jirto ilaa idaa kaana almawjuudu shaqiiqatan waaxida inay tahay mooyaane cidda joogta hal gabaloo shaqiiqa ah markaas fa ta'hudu kamaala fardihaa bay qaadanaysaa wamaa baqiya faliwaladi lab tusaale habal fiiri bismillah alamila tattadix tusaalaha wax bayaamiya soomaa tusaalaha koowaad iisoo yeedhi yaa meeshii noo jooga jeedkow ah he iyo akh soomaa bal halkaa u horta meel akh shaqiiqa jooga akh ma ka qaataa waa maya soomaahan laakiinse markii awal la xisaabtamayo akhle abkani iyo akhl shaqiiqani waa siman yihiin uu awoga wada yahay wiilkiisaa wada dhalay soo xisaabta lagu darsanaya labadii shardaan fiirinayna xoolaa horta meesha yaal ulu rubuc ma ka badan yihiin yaa wax qaybsanaya intooda kala qaybsanaya xoolahaba ayaga ahee wadaleh soo maahan labo dadkan shaqiiqa ah ahi labanlaabka owahma ka yarya soo kama yeela ayib markaas waxaan leenahay akhla abkii akh shaqiiq baan kala mid dhigaynaa laba walaalo oo samaynana joogaan oo awooga marka xisaabtaasaan ugu dhufanayna tusaalaan ku siinaya haddii meesha shaqiiqa keliya joogi lahaa maxaa la samayn laha ogo muxuu dhihi lahaa xoolaha hee inoo kala tuur soomaahan waa madax laba madax labaa la saari lahaa hal iyo hal sidaas maah walaalka shaqiiqa abka wuxuu rabaa walaalkiisle abka ula soo heshiiye wuxuu yidhi niyahow odaygaas awowaha anigii adugu sooma sinin so awonooma wadaha so wiilkiisiiyo aabbahayo sonamada dhalin ha u simanna odayga waa iigu tegaysaa iwuhee odayga iigu tag markii xoolaha iigu tago odayga xoolihiisa qaato wixii soo hara nihi waa iska tegaysaa tusaalahan bal fiiri halkaas xoolihii oo dhan kun hadday ahaayeen saddex buu qaadanaya awka sooma hadda akhle ab baa meeshii yimaaday waxaan leenahay laba wiil baan ka soo qaadanaynaa oo caadiah awooga markaas maxaan leenahay weli lewanlaawi kama gaarin soo inuu la qaybsada marka u fiican macta maxaan leenahay intee madax weeye saddex madax hal iyo hal iyo hal meeshuu labakun ka qaadan meeshuu lixda kun saddex kun ka qaadan hadda muxuu qaadanaya muxuu qaadanaya hadda xoole lix kuna ah meesha yaal tusaale ahaan muxuu qaadanayaa hore muxuu qaadanaya saddex kun <laughs> mujeeda maxaa gaarsiin laba kun qaato akhli abaa meeshii yimi soomaan odaga markuu xabadiisa qaato tusaalahaan labadiisa kun la tago maxaa soo haray afar kun soomaan akh shaqi wuxuu leeyahay anoo jooga akhlaa wax ma qaata waa maya afartadaanii siiye warkaa ma ku dhaca maxaa keenay marka kanaa labadiiba hee la siinaya akhli ab akhshayqa buu u shaqeeyey wuxuu ugu shaqeeyey inuu ka dhiciyey hee markuu ka dhiciyo bannaanka uhoosallaxayna dee mas'alaa qabsanaysa waa laga soo horaya ah, xoolaha waa looga mudan yahay soo halkaas markuu ku tegaya masaladaas saa u dhisan waxaa la yidhaahdaa oo akhli abka uu awooga ugula tegayo ah shaqiiqa mas'ala mucaada baa mas'ala mucaada tusaalaha labaad bal fiiri isoo yar أيه جد iyo akh shaqiiqa iyo aqweyn laab soo maa sida caadiga ah shaqiiqa marka jid keliya la joogo xoolaha labaa laga dhigayaa qayb dhan buu la boodaya soo maa halkan bal fiiri akhweyn laab iyo akh shaqiiqa markii shaqiinimada xagga laga dhigo soo labadoo masin awooga xisaabta ha loogu daro marka intee jooga walaal meeshan saddex walaal ee eh, eeg eeg labanlaabkii ma gaareen mise ma gaarin labo afar lix labanlaabkiisoo kama badan odayga lolaakiisu intee buu afar sooma ayaguna waa saddex nin oo midkiiba laba yahay intee weeye labanlaabka marka hee way bateen soomaaan markaasoo kale maxaa la samayn jiray odaygu muxuu leeyahay mar haddaa iga badateen xoolaha he saddex meeloodo meel issiiyaani waxaa leenahay uluulmaalkaana qaado meeshan rag badan baa isuukaa tegey wakaa saddex saa rag hal sii maxaan soo haray ya hal labaas horta soomaan halkaa markay marayso akhaweynlaab waxaan leenahay akh shaqiiqaa jooga meel akh shaqiiqa joogo akhaweynlaab ah, wax ma ka qaadanayaan maya xoolaha ayaa siidanaysaa halkan ayaa ugu daraysaa keliya shaqada uu qabta akhweynlaa maxaa weeye yaa odaygii ayuu hee ugu tegey ugu tegey ninkan buu ugu tegey mar haddaa isxigno buu yidhi xoolaba yaan qadan haddaan reebo odayga hee odayga aankaarogodayga hee aan kaa rogooday odaygii buu ku rogay marka oday ku xigay sheeg mise waa bes yaa maxaan leenahay ujaad ukhta shaqiiqa ah ukhta soomaa waay jaad ukhta shaqiiqaah iyo ukhta leab ah maxaan samaynaynaa jad maxaa siinaysa meeshiiyaa jooga hortaa odaygu xoolo fara badan qaadan lahaa iyo markay qoftani timaaday suu xoolaha uga yaraadeen ukhto shaqiiqa ayay jad muxuu dhihi lahaa walaalkaaba hee eh, lidakari baanu xisaabsanaynaa masalada maxay noo noqonaysaa saddex anigu laba isii adna hee eh, haddii waxaynu lix kun ahaayeen muxuu qaadan lahaa afar kun meeshii laba gabar kalaa u timaaday awood ba u siyaadinaysaa isaga dhiciso waa fahamta soo laba gabdhood bay noqonayaan weliba muqaasamuu rabaa soo maahan lidakari mila xadil untayayn asagoo laba madax buu noqonaya ee laba madax afar madax soo maa masalada maxaa ku dhismaysaa afarkaasi asaga laba lidikria ayaguna maxaan soo haray halkaa markay marayso ukhto shaqiiqaa horta xoolihii afartaa haddii kon laba qaatay maxaa soo haray labo laba afar maxay ka tahay maxay ka tahay nisba ka tahay soomaalan ukhto shaqiiqaa maxay qaadataa hadduu awowgii ahlufarad noqday ulu iska qaatay may qaadanaysaa niskeeda labada ayaa qaadanaya waa la dirayaa ayadaanleorod ilaahay ku barakeeya odayga hal dhanba iga soo dhicisa maxay soo ride hal dhanbisagaa saddexba qaadan lahaa soo maa hal bay uga soo reebta wakaa masalada ku xigta iisoo yeedhi soo dhanta yaah jeed haye jad haye ukhtun haye ya akh bes ma jirtay akhlaab soomaa waa inuu ku jira akhlaab khasab wey ma ku jiraa waaya maxaan samaynaa markaasoo kale jad maxaa siinaysaa ii sheegdeen meesha waxaa jooga saddex madax baa jooga wiil laba madaxa iyo gabaar hal madaxa saddexdaa sooma ahayn muqaasamaa u fiican maadaama milaynkiisa aysan gaadhin baarak allahu fiikum ayaa qaybsado marka asagoo laba madax buu noqonaya maadaama gabari joogto ninkana muxuu noqonayaa laba madax gabarhuna masaladu maxaa ka dhismaysaa yaa hmm? masaladu ka dhismaysaa soo shan ka dhisi mayso haye dee kanoo laba noqonaya iyo kanoo labaa iyo xabbadan soo shan ayaa ka dhismaysaa waaya shan markay ka dhisanto halkaas si fiican u fiirso odagu maxaa siinaynaa gabadhan labalaabkeed sii gabadhuus hal madax sooma isna muxuu qaadanayaa labo maxaa soo haray halkaa markay marayso uhtale ab ahle ab o ninkani waa ahle ab ah soo markay marayso ukhto shaqiiqaa maxaan siinaynaa odaygii baa laga dhiciyey xoolihii shan baa laga dhigay meehii saddex loo qaybin lahaa shan baa laga dhigay saddex dhan baa la soo reeba soo maa ukhto marka maxaa la samaynayaa niskeeso nis male inaa akhliga khushqaamsiman yihiin miyuu caasabeeya ayadaa ka darashasare soo maahan nis baan ayada nis ayaan hee siinaynaa waaya saddexdaa soo hadhay nis miyaan leedah maxaan samaynaynaa marka labadan aan qaadno aan ku dhufanno laba ku dhufo shan toban sodaas maaha haye haddaan laba siinay laba saddex ku dhufa intee weeye lix soo maa lixdaas marka aan ka siino noqonaya nis maadaama toban ay soo baxday toban maxaa nis u abaan leen horta laba laba ku dhufo intee afar soomaan jodkii waa afartii suqaat laba waxaa ku dhufo laba waxaa shan maxaa nis u leen calaayi xaal toban maxaa nis shan maahan shan sii isku da sagaal hal xabaa soo ahan xabadadaas siinaysa xoolaha meesha ay geysay ayaa waxaa ka siinaysaa asalka xoolaha maadaama jidkii awowgu uusan xoolaha asalkeeda uusan ka qaadan karin oo suu awowgu uu uga qaatay ayaa iyaduna waxay uga qaadanaysaa tobanka shan uga qaadanaysa waaya tusaalokahga ma jira siida aljad kow jadku waa brogram badan yah iska eega meel jid joogo ha ku degdegin meel awowga soo fadhiyo ha ku degdegin hayejeed sii daade ukhto shaqiiqa ah ukhtayni soo maa markaa ayaga awoowe waxaa la joogaa hadda wakhto shaqiiqaaya wakhtayn laab maxaa la samaynayaa waa hal madax iyo laba madax intee madax weeye milaynkiisi ma gaadhe maxaa markaa u fiican inuu qaato muqaasama inuu qaato saddex madax iyo asagoo laba madaxa isku dar shan madax lixmaa waa intee shan xaggaa dhig asagoo intee qaadanaya labuu qaat soomaan haye wakhtasha qaad maxaa qaadanaysaa saddexdii xaggaa taalay oo shanta ka soo hadhay nis miyuu ka bixi karaa maya waxaan leenaha marka niskaaga caadi u qaado nis baa ku siinayna saddex nis marade nisba baa leedah maxaan samaynaynaa markaa makrajka niska oo laba ah san ku dhufo waa intee waa intee waa toban soo maa laba ugu dhufo waa afar soo maa waa ka tilaabsanaysaa waxaad leedahay tobankaas siduu odaygu afarta uga qaatay ayadana nis ka sii waa fahamtay toban nis maxaa waa ah? shan maxaa soo haray labada gabdhood halkaas wadaagaya halkaa markay wadaagaan way ka jabantahay somalodhon halna qaataan maxaa la samaynayaa waa in lagu tasxiixiyaa soo maa laba iyo maxaa ka dhexeeya ya maxaa ka dhexeeya tabaayun soomaa maxaan qaadanaynaa labadan baa qaadanayna ma shanta ku dhufanayna waa laga tegay xagee lagu dhufanayaa tobanka ku dhufo laba toban ku dhufo labaatan mas'aladu xaggaas ayee hee ka ansaxaysaa weeye haye laba afar ku dhufo laba shan ku dhufo laba hal ku dhufo aas u kala qaadanaya casharadan kashaqayntooda way duuban yihiin waa fahamteen soo marka hadda inaan soconaa rabnaa waqtina ma jiro sidaa daraaddeed tusaalaha waan ka shaqaynayaa tankalaan qorya waan ka shaqaynayaa kadib wixii kugu adkaadeen waa fahmaysa casharkii wixii kugu adkaada ugu laabo duubista oo kasoo fiirsotusaalaha kuxiga ii sheeg ma dhan tahay waxbaa haray dee haye ibobc jed jed hooyo horraysi soomaa haye awowe ukhtun shaqiiqa yah akhawayni haye mukhtalaba waa badatay halkan markii la marayo horta heer farad baa yimi soo maahan heer farad baa yimi hooye maxaa siinaysaa waalo badan baa jooge waalo badan baa maxaa maxaa ku dhusaysa xaggaa lix hal maxaan soo haray <laughs> shan baa soo hadhay soo halkaas fiidi mar laba walaalaabaa afar madaxaba soomaa hal gabara ku dar tanna ku dar lix madax lamalaabkii ma dhaafeen markaasoo dhan muxuu dhihi jiray wuluul baaqiga soo haray uluiga siiya badate ilaahay baa idin barakiyo badatee hee muqaasamo ma samayn kara hee aniga ulubaaqigayga siiya shan ulubaaqi miyaulu ma leedah horta ulubaaqi u qor ulu al ma leedaamaxaa sameynaya marka saddexdaas maxaa ku samaynaysaa saddexdii lix ku dhufo imtixaan soo baxday siddeed iyo toban soomaan saddex hal ku dhufo saddex maxaa eh, madax saddex shan ku dhufa intee weeye shan iyo toban maxaa ulu u ahaa shan baaraka fiik shan halkaas baadhaasu maraysaa yaa ninkaasi shantaasuu qaat haddii odaygii meeshii ka baxay oo shan uu qaatay ukhta shaqiiqaa baad soo hadhay soo ukhta shaqiiqaa maadaama kuwan ay ka mudan tahay wax nis u diidayana aysan jirin maxaan siinaynaa nis baan niska aan siinne niskuma shantan ay ka qaadanaysa nisku ma tobankii soo hadheen iska qaadanaysaa maya xoolaha oo idil ma garanaysaa mar haddii horta gabadhan ukhto shaqiiqaa maxaa u diidayay inay faradkeeda qaadato se ma joogin hadduu awohii danaystay oo asagu qaatay ulu uu qaatayoo mis baan u baanahay xoolaha nis maxaa u ah sagaal baa nis u ah timaada seventiin soo maahan maxaan soo haray halkaasaagalaba wiil iyo hal gabar waa sadee madax waa laba wiil oo afar madax dee wey dagaalo ku dhufo bogsi hadde shanaala ku dhufo waaye inay saxantaa kuma jiro taas msakii ba ku jira waxaan leenahay ukhta shaqiiqa niskii aan siinay xoolaha oo idil baan ka siinay halkaas baa waxaa moodaysaa inaa yara kaa khaldami karto inta kale waa okay meeshaas tobankii soo haray ama soo haray aa ka siin lahayd nis waxaa nis ka siisaa xoolaha oo idil niskeeda ka saar warkaa waa fahamta soo maahan yaa warkaas xaggaasay tegaysaa baashaasi ma la yarayn haddii xoolaha la yarayn karo oo intaas tiro u wada qaybsanta heli kartid waa inaad iska sii yaraysa markasta xoolina yaryihiin baa fiican masaladu wax u wada qaybsan kara ma jiraan yah shanba lu dee wey an u qaybi intaa sagaahan shan u qaybi sideediyo intayna tegaysaa miya haddee noqonayso dee halkan bayse qaybsan karin sidaa noogu daayay waa meesha ugu hoosaysa dii waxay ku laabanaysaa tasxiixin ba kusoo laabanaysaa soo maa xaggaa noogu daayay taasoo intaas maa baaraka allahu fiikum waxaa inoo hara u malaynayaa xal xabo waxaanoo hare an qof weyadee an madax wey ha wiilkiisa wuxuu qaadanayaa labo ee laba wiil weeye afar bay qaadanayan gabadhana hal bay qaadanaysa saas u kala tuuranayaan <laughs> marag badan bay ku taagnayd baasha yaa maxaa inoo haray ebobc haye ma dhan tahay ummun xabad aan raba oo la soo socota siida ummun jaddun ukhtun haye akhun liab ukhtun haye hooye maxaa siinaysaa lix kudhis hal si maxaa soo haray shan meesha waxaa jooga akhlaaq oo laba madaxa ah iyo afar madax mitliinkiisii tageen soo maahan mitliinka haddii maxaa ninkan muqaasama inuu la qaybsado ama uluul baaqi labada ku daynaa waa laba waa lix lix san ku dhufantee wey soddon soddon soomaa hadday soddon tahay meesha laba rag baa eh, intee madax lix madax mahay kiiba shan buu qaadanaya halkii madax labadu intee qaadanaya tobankiis yan labaa loogu dhufanaya laba madax buu qaadanaya akhri lacabkan intee qaadanaya kaagi iyosan kaa khasnayn toban ma qaata odaygu halkaan mala haray maxaa soo haray labaatan ayaa soo haray soomaa aan hubsanna sug labaatan inay noo soo harto waa waxaan rabno waaye jadkii waa baxay maxaa meesha jooga wakhto shaqiiqa ab iyo laab soomaan maxaa siinaysaa yah waxaa ka hortaagan soddon iyo lixda ee sideed iyo toban c ka meeda meel ka soddon ma sida sideed iyo toban isku darinta labaatan iyo sideed soddon iyo soddon iyo afar maxaa soo haray mala socotaan laba maqay samayn karaan waa saddex madax eh. saddex madax qaad may keenaysaa soddon iyo lixdan ee eh. ku dhufaa hadde saddex intaa ku dhufo boqol iyo boqol iyo saddex lix ku dhufo saddex toban ku dhufo saddex sideed toban ku dhufo konton iyo saddex laba ku dhufo lix soomaa war lix ma tahay soomaa intaas lix weeyaan wiilka intee qaadanaya afar gabadhuna halkaas marka fiirso halkaa waa in la yareeyaa way fara badan tahay asu masalaha tasxiixa noqday ilaa ayaa halkaa la heli karo waa la iska yareeyaa sideedaba iska yaree xoolaa maxaa uga qaybsami karaa isleeda yah qyb ma tahay saasaan rabaa anigu tira konton iyo qolabuu qaybi soddonlau qaybi konton afar u qaybi labaatan iyo ma tahay labaatan iyo todoba lixu qaybi madaxsomalaba iyo halbu kala qaadanayaan baa layska yarayaa masalada hadday adagtahay hadday fara badan tahay aana helaysid tira wada qaybsami karta iska khafiifi haddii kale culays bay kuu noqonaysaa dhowdii waa fahamteen soo sidaas hadda maxaa ku timaada waxaan fiirinaynaa asagoo aan asagoo ulutulbaaqigiisa hee qaatay bal fiiri hooyo haasaan ugu qornaatay ah ukhtun shaqiiqa iyo akh liaab ah akhee uhtamiya ukhtun liaab maxaa siinaysa hooyo bogsiy hadde soo haye lix halsi maxaan soo haray an uluulbaaqi baan rabaa buu yidhi anigu maxaan rabaa uluul shan maqaama ma yeelan kartaa ma yeelan karto soo maahan saddexda qaar xee ku dhufanaysaa lixda intee weeye waa hee waa sideediyo sideediyo toban saddex al dhufo saddex shan ku dhufo muxuu qaatay maxaa soo haray toban baa soo haray soo maahan waxaa isku dhihi marka tobanba xaggaa soo haray oduu qaatay toban hadduu qaatay odaygiina baxay gabadha maxaan siinaynaa nisxaya ka siinaa waka nisxaya ka siinaysaa sideed iyo tobankasi sideedoo nis kasi sagaal bay qaadatay gabadhii sagaal bay qaadatay haye isku dar maxaa u soo haray waa ka jabantaha labadan soman waa saddex madax yaa hal muu qaybsami kartaa saddex ku dhufo sideed toban konton afar dhade ma tahay saddex sideed saddex ku dhufo saddex saddex ku dhufo sagaal saddex shan ku dhufo saddex sagaal ku dhufo tuwani seben saddex laba ku dhufo ma keenta markaan soo yareena soma keenin way iskeentwaxaan leenaha markaas masaaisha aan ku jirno mucaadda baaldhaan masala mucaadda liabka hadday wax u soo haraanna ilaahay baa u soo reebay haddii kalena hee shaqiiqu ugu tegay odayga waa fahamteen soma warkaa maxaa inooga haray xaggaa yaah inoo dhammaad halkaas inoogu joojiya hada bilahi towfiiq sala allahu calaa sayidina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin